bilowgii adduunyada e beratankii e bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaantiyo wax midaya weya wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duhurka iyo magaalada muqdisho dhegayso maqal wanaagsan waa isniin taariikhduna waa shan iyo labaatanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idinkugu heyno maanta barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona reaal madrid oo ugu dambeyntii kuftay kulankii ugu horeeyay ee horyaalka laliigaha kadib markii ay badisay shan kulan oo xiriira ah oo horyaalkaasi hogaankana haatan waa laga la wareegay kulankaasi iyo waxyaabaha laga diiwaan geliya ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa kaloo maqli doontaan waa maxay sababtii digland rice looga saaray kulankii tottenham ee derbigii north london ahaa waan idiin soo gudbin doonaa b s g waxay fasaxaysaa cusmaan dambeele ka hor intaysan kala wareegin kooxda kubadda cagta barcelona maxamed saalax oo barbareeyey rikoor ay horey u dhigeen david beckham iyo henry qodobadaas iyo warar kale ayaa idiin soo gudbin doonaa liverpoolna shalay waa ay badisay waxaynu kusii dhowaanaysaa hogaanka horyaalka brimer leaga jelse oo guuldarooyinkoodii sii wadato iyadoo roose qaadatay iyo jackson oo ganaax cusub dusha laga saaray barnaamijka aad ku maqli doontaan newcastle unitedna shalay waxay dhigtay rikoor cajiiba ah oo aan horey looga dhigin horyaalka brimer leaga kadib markay ay sideed gool ku badisay islamarkaana ay ku garaacday naadiga sheffield united wararkaasi warar kale ayaan saaxiibayaal barnaamijka kusoo qaadan doonaa ciyaarihii la ciyaaray kuwa lagu wada la ciyaaro ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha k n n shalay haddaan ku eegno horyaalka brimer leaga kulamo xiiso badan ayaa shalay laga ciyaaray iyadoo kulankii ugu xiisaha badnaa uu dhex kooxaha tottenham iyo sidoo kale arsenal arsenal sanadkani waa cadaro inay dhigto ayay dooneysaa islamarkaana horyaalka brimer leaga maadaamay sanadkii hore horyaalkaasi ay maaragtay qarka u saarneed inay qaaday islamarkaana ay ku guuldareysatay shalay kulan xiiso leh ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha arsenal iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta tottenham kulankan oo ka dhacay garoonka ay ku ciyaarto ganaris ee imaaratis stadium ciyaartan oo xiisaha badneed ayaa ciyaarta waxaa hogaan qabtayba ciyaaryahanka lagu magacaabo maaragtay romero oo aan gool iska dhaliyay ay hogaanka ugu qabatay ciyaarta naadiga arsenaal daqiiqadii labaatan iyo kulanka ayaa qeybtii hore hal iyo eber kusoo idlaaday xitaa qeybta hore ayaa la berberiyey ayaa berberiyey intaa ciyaarta kaambiyada la aadin markii dib laiskugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta bukayo saaka ayaa waxa uu helay gool ciyaartaasoo goolkaasoo rigooro ahaa guul amaba gool ayuu u bedelay ciyaartoona hogaanka ugu dhiibay kooxdiisa maaragta arsenal laba iyo hal ayuuna ka dhigay balse hominson ayaa islamarkiiba daqiiqadii konton iyo shanaad waxauu keenay goolka barbaraha ciyaarta asagoo kulanka ka dhigay barbardhac laba goolii labo sidaasina ciyaarta ayaa kusoo idlaatay oo arsenaal shalay waa ay kuftay waxay rabtay inay guulaheeda sii wadato balse taasi mayse dhicin oo barbardhac laba gooli laba ayay gashay kulamada shalay laga ciyaaray premier leaga waxaa kamid ah brighton haf albion saddex goolyahaal ee uga badisay bornamos jalasia guuldarooyinkii ayaa kusii socdo oo hal gool iyo eber shalay aston villa ayaa kaga badisay iyadoo waliba roose qaadatay bluwis sidoo kale liverpool ayaa shalay premier leaga ciyaartay kulankeedii lixaad iyadoo saddex gool iyo hal kaga badisay naadiga westham kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa shalay horyaalka brimer leaga waxay dhigtay taariikhan horey loo dhigin kadib markii ay sideed gool iyo eber kaga badsan adiga sheffield united bandhiga amaba taariikhda ay isku qortaana waxay tahay horyaalka brimer leaga hore ugama dhicin in koox intay dhaliso sideed gool sideedaas goolna ay u kala dhaliyaan sideed ciyaartooy oo kala duwan shalay newcastle united sideedii gool ay dhalisay waxa u kala dhaliyay sideed ciyaaryahan oo kala duwan oo ma jirin laba gool oo hal xidig dhaliya ma aysan dhicin oo sideed xidig oo kala duwan ayaa u dhalisay haddaan eegno horyaalka la liigaha kooxda kubadda cagta real madrid iyo sidoo kale atletica madrid ayaa waxay wada ciyaareen kulankii ahaa derbi maaragta madrid balse kulankaasi real madrid natiijo xun ayaa uga soo hoyatay oo saddex gool iyo hal ayaa looga badiyay naadiga maringiska iyadoo real madridna laga soo gabagabeeyey guulihii ay wadatay maaragtay shantii guul ee horyaalka horyaalkaasi laliigaha la yiraahdo ay muddooyinkanba soo wadatay ciyaarahaas kulankaas ayaana ugu xiisaha badnaa horyaalka laliigaha haatan shanta horyaal ee yurub inter milan ayaa hore waxay usii wadataaba in maaragtay guul ilaa haatan ay guul ku wadataa shantii kulan ee sareega ciyaartay waa ay guuleysatay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha k Feel your magic. haddaan eegno dhankaasi horyaalka liigwankan adiga b s g afar gooli eber ayay ku badisay oo guulaheedii ayay sii wadataa inter miami xalay dhankaasi barbardhac ayay gashay orlando ayay la ciyaartay inter miami waa kooxdii leonel miss oo ku biiray oo barbardhac oo hal gooli hala ayay xalay gashay kooxdan ayaana sidii u tegay leonel miss waxa ahayd koox guulo wadato balse xalay guulihii waa laga soo afjaray oo ayaantaanba seemiis u weysay kooxda galabgalab weeyaan oo xalayna barbardhac hal gool iyo hal ayay gashay kulamadaas ayaana laga wada ciyaaray guud ahaan horyaalada shanta horyaal ee maaragtay qaarada yurub iyadoo talyaaniga xitaa shalay naaboli ee barbardhac ibri ebri gashay naaboli ayaana sanadka hore waxay koox ku guuleysatay horyaalka seer eega balse sanadkani uma muuqato inay horyaalka qaadi karto oo sanadkan inter milan kooxey kamid yihiin ayaa wacadara dhigaya guud ahaana kulamadaas ayaa laga ciyaaray liverpool ayaana shalay kulan xiiso laheyd iyada xitaa waxay kaga badisay banaadiga westham waa tahay dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n kooxda kubadda cagta liverpool ayaa sii wadataa rikoorka guulaha xiriirka ah ee xili ciyaareedkan ee horyaalka brimer liaga ka wadato kadib markii shalay kulankii lixaad ee brimer liaga ay guul gaartay islamarkaana saddex gool iyo hal ku garbaashta amaba ku garaacday islamarkaana saddex gool iyo hal ay ku garaacday naadiga westham united oo marti ugu ahayd garoonkeeda anfield liverpool haatan lix kulanay ciyaartay shan ka kamida way badisay hal kulanna barbardhacay gashay oo kaliya kulankaas ee barbardhaca gashay waa kulankii ay chelsea wada ciyaareen wixii intaas ka dambeeyay liverpool way badinaysa way badinaysa way badinaysay lixiyo toban dhibcood oo nadiif ah ayayna haysataa haatanna waa kooxda kaliya oo cariirinaysa naadiga manchester city isla mar ahaantaana booska labaad ku jirta liverpool booska labaad ay ku jirtaa manchester city iyo liverpoolna hadeertaan kaliya laba dhibcood ayaa u udhexeysa oo lixiyo toban dhibcood ay haysataa liverpool halka man city-na iyo toban dhibcood ay haysato cadaadis xoogan ayayna liverpool saareysaa naadiga man city saddex gool oo midkood rigoore ahaa ayay shalay ku badisay naadiga lagu magacaabo eh, liverpool maxamed saalax darwin nunes iyo diaga jot ayaana shalay guusha siiyey naadiga liverpool liverpool oo ahayd ciyaartii lixaad ee horyaalka brimer leaga ay ciyaarto ayaa markeedii shanaad oo xiriira waxay gaartay guul guusha ay liverpool ka gaarta westham ayaana waxay ka dhigtayba inay lix iyo toban dhibcood haysato islamar ahaantaana kaliya laba dhibcood ee u jirsato hogaanka horyaalka brimer leaga oo mancity oo hogaankeeda kaliya sideed toban dhibcood ayay ku haysaa daqiiqadii lix iyo tobanaad maxamed saalax ayaa waxaa loo dhigay rigoore markii oo xerada ganaaxa dhexdeeda lagu riday waxaana uu rigooradaasi u dhammaystiray si qurux badan isagoo gool ugu bedelay naadiga liverpool markaana hogaanka ciyaarta farta ka saaray liverpool ayaana waxay ahayd kooxda maaragtay gacanta ku heysayba inta ugu badan ciyaarta islamarkaana maamulanaysay daqiiqadii afartan iyo labaad qeybtii koowaad ee ciyaartoo gabagaba ah ayaa kooxda martida ahayd ee westham waxay keentay goolka barbardhaca bowen ayaana goolkaasi u dhaliyey isagoo ciyaarta ka dhigay barbardhac hal gool iyo hala jordan gloob ayaa si dardar la ciyaartooydiisii waqtigii nasashada aada ula soo hadlay isagoo ku booriyeyba in ciyaartan ay waajib tahay inay badiyaan maadaama gurigoodii ay joogeen ciyaartan shalay waxaa lagu ciyaaraya garoonka anfield oo ku ciyaarto liverpool darwin nunes ayaa wuxuu jebiyeyba derbiga daafaca naadiga westham daqiiqadii lixdanaad ee qaybtii labaad ee ciyaarta kadib markii wulaad xoogan uu ku ridayba goolhayaha kooxda westham kaas oo awoodi waayay goolhaya alfonso inuu qabto goolkaasi ciyaartana darwin nunes Martinez wuxuu ka dhigay laba gool iyo hal halkaasi kuma aysan joogin liverpool ee goolkeedii saddexaad ayay mar kale heshay ciyaaryahanka lagu magacaaba jota ayaana afar daqiiqo keliya wuxuu markii uu garoonka ku jiray waxauu keenayba gool isagoo ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo hal liverpool ayaana guushaasi waxay ka dhigtayba inay badisay lix kamida amaba shan kamida ciyaarihii premier leaga ay ciyaartay iyadoo hal kulan oo kaliya ay barbaro galeen aad ayayna markaan waxay qarka u saaran tahayba hogaanka ciyaarta inay hadda gacanta ku dhigto naadiga liverpool oo kaliya laba dhibcood ayay haatan hogaanka u jiraan ciyaaryahanka reer masar iyo kooxda liverpool maxamed saalax ayaa shalay waxa uu berberiyey rikoor ay dhigeen xidigihii hore ee premier leaga kasoo ciyaaray ee david beckham iyo henry xidiga liverpool ee maxamed saalax ayaana wuxuu sii wataaba dhalintiisa cajiibka ah ee kulamada horyaalka premier leaga saalax ayaa rigoore u dhaliyey kulankii ay kooxdiisa la ciyaartay westeham kulankaasoo ka tirsanaa kulamadii lixaad ee horyaalka premier leaga iyadoo lagu guda jiro qeybta nasashada ciyaarta saalax ayaa ayaa wuxuu berbereeyey rekoor ay dhigeen halyeeye horey uu soo ciyaaray arsenal iyo manchester united maxamed saalax ayaana wuxuu noqday ciyaaryahankii shanaad ee gool dhaliya ama caawiya mid kastoo ka mid a ah lixdii kulan ee ugu horeysay horyaalka brimer leaga ee kooxdiisa david beckham ayaana sidaan oo kale horey u sameeyey xilli ciyaareedkii labada kun iyo labada kun iyo kowdii halka uu tiere henry sidaasoo kale sameeyey xilli ciyaareedkii labada kun iyo afartii labada kun iyo shantii kooxdiisii arsenaal ayuuna sidaasoo kale u sameeyey isagoo lixdii kulan ee ugu horeysay horyaalka brimer leaga mid kasta ama gool dheliya ama gool caawiya sidoo kale waxaa sidaan oo kale sameeyey sergi aguera oo manchester city u sameeyey aguero kii ayuu sidaan oo kale u sameeyey naadigiisa manchester city isla manchester city waxaa sidaan oo kale u sameeyey erlin halen oo xil ciyaareedkiisii hore sidaan oo kale sameeyey oo lixdii kulan ee ugu horeysay ayuu midna ama gool dhaliyaa ama uu oo guul kastaoo lixda kulan oo ugu horeysa horyaalka bermer liiga ay gaartay kooxdiisa ma uusan ka marnayn guushaasi oo ama gool ayuu dhaliyey ama gool ayuu caawiyey maxamed saalax ayaana haatan waqti fiican ku qaadanaya kooxdiisa liverpool saalax ayaana inta badan haatan waxaa lala xiriirinayaaba inuu ka tegi karo kooxda liverpool marka la gaaro bisha janawari isagoo u dhaqaaqaya dhankaasi horyaalka sacuudi carabiya oo kooxaha reer sacuudi ayaa si aada u doondoonayaba inay gacanta ku dhigaan ciyaaryahankani iyadoo xagaagan amaba suuqa haatan soo xirmay ay qarka u fuushayba naadiga inay gacanta ku dhigto kooxda al-itihaad maxamed saalax balse liverpool ayaa ka dhig adeegtay taasi oo isku adkaysay amaba ku adkaysatay inay haysato saalax balse weli waxaa la leeyahay naadiga al itihaad ee horyaalka sacuudi carabiya ka ciyaarta ma aysan ka tala bixin qaadashada saalax oo markii la gaaray bisha janawari suuqaasi ayaa waxaa la laleeyahay usoo boorsooyna xirxiran doonaan liverpool inay ka qaataan ciyaaryahanka reer jabti ee maxamed saalax haddaan eegno xidiga kooxda arsenal ee lagu magacaabo trosad ayaa dhaawac fudud waxaa looga saaray kulankii north london derby ee horyaalka bermer liiga wada ciyaareen sbors iyo naadiga lagu magacaabo ganaris ciyaaryahanka reer belgium ayaana si joogtaa ah waxa u ciyaaraya labadii kulan ee lasoo dhaafay maadaama uu dhaawac ku maqnaa gabriel martinelli trosad ayaa dhaliyey goolka guusha ee arsenal ee guul ku gaartay naadiga everton kulankii ka tirsanaa horyaalka bermer liiga xidiga Kane ayaana wuxuu seegay kulankii shalay ee North London derby Tottenham iyo Arsenal dhexmaray isagoo la filayay inuu ciyaartan imaan karo ayaase haatan waxaa caddaatay inuu muddo dheer garoomada ka maqnaan doono waxau dareemayaa xanuun waxauna xanuunkaa ka dareemayaa dhankaasiyo muruqa markii uu ku jiray tababarkii shalay ayuu yiri mekel arteta oo xaqiijiyey in ciyaaryahanka trosad uu dhaawac ku seegay ciyaartii north london derby kadib dhaawac trosad waxaa weerarka arsenal ku bilowday xidigaha bukaaya saaka inketa iyo gabriel jesus arsenaal ayaana kulankaasi barbardhac xanuun badan kasoo gaartay iyadoo doonaysa inay kulankaasi badiso isla mar ahaantaana horyaalka brimer leaga hogaanka ay kusii dhawaato arsenaal sanadkii hore barangi ayay ku sameysay taageerayaasheeda oo waxay ahayd kooxdii ugu guulaha badneed horyaalka brimer leaga kooxda waqtiga ugu badnaa hogaanka horyaalka brimier leaga heesay saas tahay horyaalka maysan qaadin oo waxaaweeye waxaa ku dhacda nasiib daro balse arsenaal ayaa waxaa markaan la leeyahay ama ay diyaar u tahay in horyaalka brimier league ee mar u tartanto xagaagaas ogow arsenal waxay ciyaareysaa tartanka champions leaga oo guul ayay ka keentay kulanka ugu horeeyay toddobaadka lasoo dhaafay ciyaartay arsenal markan waxay dooneysaa inay si dhaba u tartanto horyaalka bermer leaga champions leaga iyo sidoo kale koobka kale ee horyaalkaasi laga dhigo ayayna doonaysaaba sanadkan inay xaabsadaan arsenaal ayaana warkan waxau ku noqonayaaba mid niyajab ah eh, islamarkaana dhabarka ka toogtay maadaama horey uu dhaawac uga maqnaa gabriel martinelli haatana trosad ayaa dhaawacaasi ku biiray arsenaal marka dhaawacyadu waxaa moodaa inay kusoo badanayaan oo hadday aragto koox dhaawacyada kusoo badanayaan halkaasi musiibo ayaa kasoo socota oo kooxdaasi meelna uma soco socoto markaan haddaan eegno horyaalka brimer liiga waxaa la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsanaa kulamadii lixaad ee horyaalka brimer liiga toddobaadkan kooxa ayaa ambiitankii ka jabay halka kooxa kale oo doonayay maaragta inay hore u socdaan amaba guulahoo sii wataan todobaadkan kulankii waxiisaha badnaa waxa uu dhex kooxaha arsenaal iyo tottenham oo barbardhac laba gool iyo laba gool ciyaartoodii ay kusoo dhammaatay shaloo axad ahayd liverpool ayaa guul weyn ka gaartay kooxda westham kulan ka tirsanaa premier leaga sidoo kale kooxda chelsea ayaa guul guuldaro kale oo xanuunkeeda leh waxay kala kulantaa aston villa kulanka tirsan horyaalka birmerliga gaar ahaan kulankiisii lixaad waa tahay dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay gebagabadii barnaamijka ciyaaraha duurka n n ahaana intaas ayuu inooga dhan yahay barnaamijkeenii maanta tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo